بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay baabka mualifku raximah allahu tacaala uu ku yidhi baabu lwadiica baabkan wuxuu ku saabsan yahay ammaanooyinka la isu dhiibto qof qof ammaano maala u dhiibtay iyo axkaamta ka dhalanaysa yuu baabka ku saabsan yahay waxaynu horey usoo tilmaannay cuquudda baabkan aan ku mari doonee mucaamalaadka xiriirka wax isweydaarsiga dadka dhex maraya qaybna waxaa la yidhahdaa cuquudu mucaawada qaybna de ganacsi iyo kala faa'iideysi baa loo jeedaa qaybna waxaa la yidhahdaa cuquudu ixsaanin iyo wa ilfaaqin midna wax isu taritaan weeye ganacsi iyo wax kala goosi ma aha caqdigaynu soo marnee wakaalada ahaa suurada wakaala mujarada keligeed markuu yahay waa cuqud lixsaan wey laakiin haddii uu qofku wakiilnimada wax ku qaadanayo labaa isu imanaya wakaala iyo ijaara axkaamta qaybta ijaarada baabka ijaarada ugu tegi doonaa insha allahu tacaala ammaanada qofku inuu kuu dhiibto asalku waa inaad ilaahay dartii ugu haysa wey qofkaad ilaahay dartii ammaanada igu haysay adu ilaalinta ammaanada maxaa waajib kaa saaran haddiise ammaanadii wax ku dhacaan muxuu xukunkeedu noqonayaa in la dandhabayo in la isu qabsan karo axkaamteedu halkan kaga hadlaya wuxuu yihi laa tasixu ma asaxayso ma bannaana alwadiicatu in laysu dhiibto qof ammaano loo dhiibo ilaa min jaa-isi tasarufi qof xoolaha inuu ku tasarufa ay u bannaan tahay cinda jaa-isi tasarufi uu dhiibto qof isagana maal ku tasarufi kara wey bimacnaa waxani waa caqdi heshiis dhex maraya qofna xoolihiisii buu dhiibayaa qofna xoolo qof kale leeyahay buu guddoomayaa labadan qof laba qof oo tasaruf iyo waxbixin iyo waxguddoomid ay ka ansaxaysa sharcan waa inay yihiin shuruudii cuquudaad ku soo martaye caqliga iyo buluuqa inuu qaan gaara iyo rushdiga iyo lamidka ahaa waa inuu leeyahay walidaalika halkaa waxaa ku baxaya qof kasta oon shuruudii ahliyadii aynu ku soo maray bilowgii kitaabulbayc aan lahayn oo ama aan qaangaar ahayn ama rashiid ahayn oo safiih ah majnuun ba oon caqli lahayn ammaanana ma dhiibi karo ammaanana looma dhiibi karo haddii shardigaa la buriyo maxaa dhacaya fa in awdaca sabiyu ilmo yari hadduu ammaano dhiibto aw safiihun qof safiihoon dhannayn ma wada waalla laakiin waa nin wax si ka yahayo maalki iyo tasaruf iyo maslaxadii aan garanaynin cinda baalidin qofkaan aan gaaray shay-an wax u dhiibteen falaa yaqbaluhu ka aqbali maayo inaad ka qabata lama ogola waayo qabashada xoolahan iyo mas-uuliyaddaada inay galaan idankoodu kuma filla saas darteed ilmo yar meel ii dhig hadduu ku yidhaahdo inaad ka qabata lama ogola kaa qaadi maya adeer baryada nin majnuuna ah hadduu alaabtan iisihay ku yidhaahdo ha ka aqbali nin safiiha ah hadduu kugu wareejiyo ha yeeli ammaana hadduu ku dhiibto ha ka qaadi sababtoo ah inuu kuu dhiiba xaquma laha xoolaha qofaan xaq u lahaynna inaad ka qaada lama ogola fain qabilahu haddaad ka qaadda qofkii dakala wuxuu gelayaa shaygii fii damaanihi damaanadaaduu ku soo wareegayaa adaa mas-uulka ah haddaad ka qaadda mar mas-uuliyaddii aday kugu wareegaysaa walaa yabra-u ma beri noqonaya qoortiisu ilaa bidafcihi inuu dhiiba liwaliyihi safiiha iyo sabig iyo majnuunka weligoodii maahane xataa iyagii kuma celin karti mar haddaad ka qaado oo ii celi uu ku yidhaahda ama kuu soo noqdo kuu yimaado ma siin karti sababtoo ah xoolihii damaanadaada galay sabi inaad ku jibta lama ogola safiina lama ogola majnuunna lama ogola marka hore ha isku qaadin dembi melihi haddaad qaadoy gacantaada gasho dimadaadu qof ahal u ah inaad ku wareejisa wey isaguna ahal maaha falow raddahu lisabiyi ilmihii yaraa buu celiyey lam yabra qoortiisuu beri noqon mayso alaab buu kuu dhiibtay waad ka qaaday wuu kuu yimi waad u celisay dhexdaa lagaga xagaa wuu ku jebiyey adaa dandabay marka hore adaa qoorta la galay marka hore inaad qaadda ma aha inaad qoorta la gasho dad qoorta la gashay ciddii xoola in loo dhiibo ay badnaanayd cid aan ahayn uma dhiibi kartid ora dadkaagu u yeer aabbaha iyo weligaagu u yeer inaad tiraahdo baa la rabaa hadduu kula dagaalamana uma dhiibi kartid oo maxaa dhacay hadaa inta qorta isu geliy markii hore maxaa u dhiibi weyday sababtaa idan uu kuugu dhiiba ma lahayn adiguna idan aada ugu dhiibto safiih iyo sabi iyo majnuun xoole ma lihin maalka saasaa loo ilaalinayaa saas darteed jaa-izu tasaruf waa inuu yahay qofka kuu dhiibaya qofka loo dhiibayo sabi iyo masafi haddaan ammaano u dhiibta ka waran iyaga wain awdaca baaliqun qof qaangaarihi hadduu wadeeciya ammaano dhigto cinda sabiyin ilmo caruur oo u dhiibtay kadalika sabigii iyo majnuunkiina waa lamid fatalifa waa dhintay cinda asabiyi sabigii agtiisay alaabtii wax ku gaareen bitafriiqin isagaa dayacay aw gayrihi ama maba dayacin lam yadmanhu sabiyu sabi waxba damci maayo reerkooy alaab baan u dhiibtay iyo alaabtii baa iga luntay iyo alaabtan ku ogaanaa la xaday iyo xaquma leh marka hore sabi xoolahaad u dhiibtay guddoonkuu kaa guddoomiyey lam yasix sida xoolahaaga banaan cidlaha kaga tagtay bay lamid tahay xoolahaad banaan cidlaha kaga tagtayna deqdad baa meelaha taagtaagnaa uguma qabsan kartid waayo damaanadiisa inay gasho oy gacantiisa gasho guddoonku kaa guddoomay baailun wey lianna qabda asabiyi wasafiihi wاlmajnuuni laa yaصix damaanaduna qabdiga iyo guddoonkay ka dhalanaysay saas darteed xoolihii waa la xaday iyo tuug baa qaadatay iyo wuu dayacay iyo gar maaha qabsashada algardaro wey wain atlafahu sabigu hadduu alaabti jijabiyo ku ciyaarana daminahu sabigu waa dandhabaya waxay lamid tahay xoolahaagii oo meel ku yaalla ilmo caruuro kaa jijabiyey kuwaad isaga u dhiibtay hadduu jabiyo mu damaani oo isagaaban u dhiibtaye wax qaban karo intaasi labadaa jumlo waxay ka dhigan tahay haddii la khilaafo shardigii ahaa jaa-izu tasarufi cinda jaa-izi tasaruf labada dhinac kee la khilaafaba wixii ka dhalan lahaa baa lagu sheegay sababtana waad fahantay qofkii baaliq ahaa ee ammaano inuu qaada loo ogolaa aan usoo noqon shuruud kala laga rabaa waa inuu ammaanada loo dhiibtay xifdin karo waman cajaza qofkii keri waaya in awoodin can xifdi lweli wadiicati ammaano inuu xifdiyo maba awoodo xaruma calayhi waxaa xaraam ka ah qabuuluhaa inuu qaado inaad hayo tiraadood qabata ammaano waa xaraam haddii aad og tahay inaadan xifdin karin waayo xoolaan dadka waxaa lagugu dhiibtay inay kugu badbaadaan haddaadan badbaadinba karin meel labana geyn karin waxna kaba dhicin karin xorihiisa qofku isagu meeshii kale igu badbaadi ha geystee ha hoolaalin xoolihiisana gebi ha ka tuurin intaa tidhaahda anaa ku hayn oo ku ammaan ku hayn oo ku ilaalin aadan ilaalinna karin taa lama ogola sababtoo ah dembi baad ku galaysaa wain qadara hadduu awoodo qofkan ammaanada waa ilaalin karaa walam yasiq kumasa kalsoona biamaanati nafsihi naftiisu inay aamintahoos xoolaha badbaadin doono wakaafa wuxuu ka baqay an yaquuna inuu khiyaamo kuriha lahu waxaa karaahiyaa akduhaa qaadideeda xukunka labaad saddex xukun bay ammaanadu leedahay mar waa xaraam qabashadeedu haddii aad og tahay inaadan ilaalin karin marna waa karaahiyo haddaad ka cabsanayso ammaanadaa inay kugu dhinto duruuftaada dhaqaalaad og tahay waxoogay lacagana waa laguu dhiibay ama waabad is og tahayo kuwo horaa kugu tegay oo kugu fakaday tan inay kugu tegi yaqiin ma waa waa qayb mustaqbala laakiin ogaanshaha ad og tahay waa karaahiye laga fiican yahay sidaa aduu isku og ammaan inaad qaado dad ka baqaysa inay kugu dhunto oo ay kugu baxdo odan ammaanada sideedii u haynaynin lagugu dhiibay cabsidaa haddaad qabto inaad qaadda ma fiicno inaad tiraa warniyo i dhaafi waayo ixsaan baan samaynayaa adigu aada u dambaabayso de waxaad u noqtahay man dayaca diinahu lidunyaa ayri diintaadii waxaad u dayacaysaa oo khiyaanadii ammaanada ku dhacaysaa waxaad u gelaysaa hebel dunyadiisa iyo xoolihiisa badbaadi nabiguna waa tii ka hadlay ala sala slam calaamaat munaafiq waxaa ka mid a ah, waida tumina khaana walidaalika wadiico ammaano waxaa loogu magacaabay likowni ninka loo dhiibaya aamin inuu yahay haddaadan aamin ahayn iska ilaali wain qadara hadduu awoodo inuu ilaaliyo walam yatid kuma kalsoona biamaanati nafsihi naftiisa ammaanadeeda kuma kalsoona wakaafa wuxuu ka baqay an yakuuna inuu khiyaamo kuriha lahu waxaa karaahiyo oo laga fiican yahay akhduha qaaditaankeeda laakiin qaaditaanku dembi maaha waxaa dembaabi marka dhunsato fain waiqa hadduu ku kalsoonaada xukunkai saddexaad wey waad awooddaa inaad ilaaliso waadna isku kalsoon tahay xoolaha inay kaa nabadgelayaan istuxiba sunno wey faina mina bacdukum bacdan tii weeye ammaanada in la hayo oo dadku is-aaminaan ixsaan iyo tacaawun cala albiri wataqwaana ay noqoto qofkii walaalkaad u kaalmayso arrin fiican wey qofka walaalkaa halkan uu socdaa habeen bay noqon kartaa dariiqaa cabsi noqon kara in laga dhacuu ka yaabayaa inay ka dhuntuu ka yaabayaa meel degan iyo xafiis iyo dukaan baad joogtaa iyo guri inaad u hayso xoolihii intuu wakti uu qaadan kara ka gaarayo ama isaguba uu musaafir yahay way fiican tahay ixsaan iyo biri iyo khayr wey waxa laala wixii ixsaan iyo biri oo dadka loo samaynaya adna aad ka helaysa samayntiisuna sunno wey laakiin halkan waxaad ka garatay laba arrimood weligaa ayay kaaga iska qasmay naftaada iyo diintaada badbaadadeedu waa raasamaal qofka inaad wax u tartana waa ribix iyo faa'iido hadday jirto cabsiga adigiiba inaad dambaabtood wixii ku fududaato sabab kastaba cabsidaa ha keentee ribixa ajiraadinta a ah banaanka ha kaa maro banaankiisa mare maradiisa geed ma qabsada dhe anigu niyaho isma ilaalin kare waxyaaba hore ay igu tagtaan ka yaabi xoolahane walaal cid kale u dhiibo ma qaadi karo ha ka xumaada hadduu rabo haddaad ku kalsoonta inaad hayn kartana raasamaalkii waad haysaaye ribaxa ajrin aad ka heshaa isna wax tarta a saasaa lagaa doonaya ayib waad qaaday ama sunanimadii ku qaad ama karaahiyadii ku qaad ama iyadoo xaraam ka ahayd qaad ammaanadii haddaad qaadday kadib maxaad samayn uma yalzamuhu waxaa waajib ku ah alxifdu inuu xifdiyo fii xirzi milihaa xoolahan oo kaleeta meesha lagu ilaaliyo lagu xifdiyo inaad ku xidhidaa lagaa rabaa xoolaha dhammaandu way noocyo badan yihiin xoolaa nool bay noqon karaan gaadiid bay noqon karaan iyo gawaari shilin iyo lacag bay noqon karaan dhar iyo alaab bay noqon karaan raashin iyo badar bay noqon karaan wax walbana meel lagu kaydiyoo lagu ilaaliyu leeyihin gaadiid meel la geliyay leedahay xoolaha nool meela lagu xareeyay leeyihiin lacagta meelo la dhigay leedahay dharku meelo la dhigu leeyahay wax walba waxa isagoo kaleeta a ah meesha lagu ilaaliye la dhigo baad dhigi oo xoolahan hadaad leedahay aad ku badbaadin lahayd haddii uu dhar yahay dharka dukaanku yiile iyo bakaaradaadii baad dhex dhigi laakiin hadday lacagtahood bakaarka iyo dharkii dhex dhigta ka war lacagtaada ma dhigatini maxaad u dhex dhigi hadduu gaari yahay meeshii la gelin jiraad gelin ee lagu ilaalin jiray gawaarida xoolo nool hadday yihiin xeryahoodii baad gelin ilaa aakhirihi uma yalzamuhu waxaa waajib ku ah alxifdu inuu ilaaliyo ku xifdiyo fii xifdi milihaa iyadoo kale meesha lagu xafidee lagu ilaaliyo inaad ku ilaalisaa waajib kugu ah ayib adoo degan baa laguu dhiibay haddaad safar noqoto oo noqoto safar inaad aado xoolihiiseed yeedi fain araada hadduu doono asafara safar haddaad doonto aw khaafa almawta geeri buu ka baqay xanuun iyo waxbuu isku arko waa cabsaday ama maalmahanba magaalada khatar baa ka socota ama isagaa uu xoogay tus iyo war ku soo duulay in la daba socdo oo dad ugaarsanayaan adu asbaab cabsi geeri baa gashay falyaruddahaa ha celiya ammaanadii ilaa saaxibihaa qofkii lahaa ha la safrin ammaanada adoo xaaladaada cabsanayana ha haynin ammaanada qofkii lahaa ku sinu celi fain lam yajidhu hadduunan helin qofkii waad weyday ama safar buu ku maqan yahay ama meeluu aadayba ma haysid inuu ku yimaado mooyeen meelaad u doontaba garan maysid fain lam yajidu haddaanu helino waayo walaa wakiiluhu cid wakiil ka ah hoos kaga tegayna aynan jirin ama wuu jiraye maba haysin wakiilkiina sallamahaa wuxuu u dhiibi ila alxaakimi qaadibuu geyn xoolihii meeshaduu qaadi jira wey qaadigaa tegi waxaad ihnio safar baan ahay qofkaasaa xoolahan ii dhiibtay ama xaalad kalaa ila soo daraystay xoolihiisii waan u baqayaa iga qor dardaarankii iyo qofka magaciisi sida lagu garanayo xoolihiisiina de ummadda danteeda guud adaa mas-uulka eh iga qabo maxkamaddiiiyo qaadigu geey fain fuqida qaadida waa la waayey qaadi ma jira meesha fa ilaa aamiinin qof kaloo aamin uu dhiibi dadkii buu raadin qof aamina dabcan fuqahadu waxay ibuna markhaati gelin markhaati buu u yeeli mashhuur calan oo la og yahay buu ka dhigi qof kaloo aaminuu ku wareejin oo udhihi niyow adaa nin fiicanoo aaminay xoolaha ninkaa uhay waan safrayaa ama xaalado culaysa ayla soo darsay xoolaha ninkaa uhay xoolaha muslimka inay lumaan baa la diidan yaho fain saasaynu u kala horeeyaan isagii waxaa ku xiga wakiilkiisa waxaa namber saddexa ah, xaakimka qaadiga waxaa namber afar ah ninka amiinka haddaad wax isaaba maraysa marka fain sallamaha haddii u dhiibay ilaa amiinin qof aamina maca wujuudi xaakimi qaadigii oo jooga damina waa danbaya oy sidaa ku lubaan xoolihii waad bixin ya aniga fain lam way ii dambaysaa ah. horta damina wixii xoolaha gaara waa dambiaya waxaa looga jeedaa ama ha lagu tacadiye ama yaan lagu tacadiyine maadaama sidii la rabay aada khilaaftay taasaa dayacada saas darteed xoolihii qaankaasi qoorta fuulay haddii ninkii laga helana wanaag haddii laga waayo ama ay isagii isagoon dayacin ka dhimato adi mar walba dayacaad baad samaysa waa lagu leehay fain lam yafcal intaasoo dhan hadduunan samayn qaadi uma dhiibin amiin uma dhiibin wakiil uma dhiibin ninki ilaah uma celinin oo famaata uu sidii ku dhinto walam yuusib bihaa mana dardaarmin aw safara bihaa wuu la safray damin ahaa wuu dhamaanaya bimacnaa xoolahaas xoolo qoortiisa si kasta u dhacdaba lagu leeyahay bay noqonayaan maxaa laga ixtiraazayaa hadday ammaanadii hore ahayd ood waajibkaagii gudato oy xoolihii wax noqdaan adna aadan dayacaad keenin waxba laguguma laha waa inoo iman doontaan xaaladahani dayacaad baad keentay qaadigoo jooga amiin markaad geysay kow adoo dadkii loo dhiibi lahaa heli kara markaad isala safartay tacaddi baad samaysay haddii aad dhimatay oodan dardaarminna tacaddi baad samaysay nin tacaddi sameeyeyna xoolihii haddii la waayo waa lagu leeyahay markastaba in la helo in lagu yeesha labadaa mid bay noqono baabu asalkii waxay kaga bixi adi tacadin aad samaysay ilaa an yamuuta fajatan kadis inuu ku dhinto maahane qofkii de kadis buuba ku dhintay wadnaha istaagay ma soo qandhanin ma soo xanuunsanin ma soo sakaraadin qofkaa de tacadi ma samaynin isagu aw yaqaca fi lbaladi ama magaaladii ay ka dhacdo nahbun bililiqo oo xariiqu dab waa la boobay magaaladii tuur baa ku dhex dhacday jabhadaha ka dhex kacay waa la isbeliliqaystay qofku waxba kama qaban kara musiiba caama ama magaaladii iyo suuqiiba dabbaa intuu qabsado dhanka kale uga baxay ama duufaan baa ku soo fakaday oo de dadkii iyo wixiiba xoolihii oo duufaan baa qarqiyey markaasoo kale de qofku wax awoodiisa ka baxsan baa yimid cid kale maxaad ugu dhiibi weyday meel kale maxaad u geyn weyday dabka cayn wax lagama gaaro duufaan biyaana wax lagama gaaro boob magaaladii ka dhacayna qofku waxba kama qaban kara yaad u dhiibi meesha waa lasoo dhadoobeen xaaladaha iyo qof wadnuhu istaagayo ammaanada xukunkeedii unbay qaadanoo dayacaad inay timid inaynan iman unbaan la fiirin intaasoo dhan waa goorma ilaa an yamuuta faj'atan kedis inuu dhinto aw yaqaca ay ka dhacda fi lbaladi magaalada nahrun boob la booba dadka aw xariiqun dab baa ka dhacay walam yatamakan umana suuroobin min shayin wax min daalika intaa ka mida inuu qof u dhiibo oo u wareejiyo waxba uma suuragelin kama gaarin waa haleeli waayey dabkii soo baxay naftaa la carar bay noqotay magaaladii tuugadii iyo biliqadii ka dhacday nafsi nafsi ilaah lafahaygu uniga bixi tuugadan ay noqotay oo qori baa inta qabtay baa gacmaha adoo taagaya meesha kasoo bax lagu yihi waa la daldashay maxaad samayn ma awood goormaad qaadiyo goormaad wareejino wadnaha istaagay qofka saas kaleetaa dayacad ma samayno laguma laha waxaa kaloo lamida hadduusan tamakunin ciduu igu waayey fasaafara bihaa waa la safray isagii ma haysid wakiil ma haysid xaakim ma haysid cidaad xoolihii ku aamintana ma haysid waxaa tiri un wixii kugu dhaca ha ku dhacee xoolihii ninka hoos iyo guntiga gasho iyadana wax dembiga malihi way adaan laguu dhiibay imaa in jihaadkii aad ku wareejiso la ogolaa wa adugu inaad haysa mid wey qofkii intaa makansan waaya ama musiibooyinka caamka ay ku dhacdo istuusan dayicin waxba laguma laha xoolihii sababda xigta waxaa weeye ninkii kuu dhintay hadduu kuu yimaado xolahaygaisii ku dhal maxaad samayn wa goortii alabaha almaaliku xolaha ninkii lahaa uu dalbadee codsaday isii ku yidhaahdo lazimahu raddu inuu siiyaa waajib ku ah inaad u celiso qofkii waa waajib laakiin laba masalaa lagugu baraarujin oo celinta la xidhiirto celin maxaa looga jeedaa bian yukhaliya waa inuu ufasaxo baynahu isaga iyo wa baynahaa amaanadii inaad u ogolaato inuu qaato wey inaad u geysa maaha ammaanuu kuu dhintay xafiiska iyo guriga iyo dukaankaaguu kuugu yimid wuxuu ku yihi niyow amaanadii ii keen waad u geyn kartaa laakiin xaq kuguma laha isagu inuu soo doonto wey markuu soo doontana aada siiso waa marka koobaad marka labaad waa inaadan daahinin oodan warwareejinin cudurdaar la'aan fain akara haddii uu dib dhigo bilaa cudurin cudurdaar la'aan waad ka daahisay cudurdaar la'aan cudurdaar la'aan maxaa looga jeedaa masalan adoo masaajka joogo ama dukaanku kugu dhiibayo xafiiska iyo guriga ammaanadii meel bay taallaa meel kaluu kugu yimid oo isiibuu ku yidhi dee xagga igu imaa tiri may haddaani halkan igu shug xaquma laha barmaanidu meel bay taallaan igu dhibtee meesha igu ima dukaankay tiilaye iyadoo habeen tahay oo la soo xiray wuxuu ku yidhi haddaan rabaa alaabtayda aniga xilligana suuqna ma furo lamana furi karo adduunku aamin maaha xaq baa u inaad tiraahda berri markii magaalada la furo imo hadduu ku yidhahda maya xaquhu mala cudurdaar baad leedahay salaadii baa la adimayoo adoo salaadii u baxayuu ku yihi ama ka jamaacadii ku cararaya hadda isii buu ku yihi jamaacadan inaad ka dahdaad ka cabsatay salaada kadib imaadihi warma haddaan raba haddii kayruu sameeyey xaqu ma laha cudurdaar baad leedahay horta jamaacada soo tuko ilaa aakiri daalika adigoo xanuunsan buu ku weydiiyey warada waa xanuunsanaya hadda ma gaari karaa meeshii rekaan roonaaneen gaari karayn imaa cudurdaar baad leedahay laakiin cudurdaar la-aan dukaankaad fadhidaa xafiiskaad fadhidaa meeshan ay ammaanadii ku jirtaa waa soo fadhiistay ninkii niyo wixii isiibuu ku yihi beri soo dhaqaati dadka qaar qabashadu way u sahlan tahay laakiin bixintaa u adag ku adag xataa xoolusa lahayn nag uu warwareegi xoolihii sooma haysin ha xagga yaallaan halkana yaallaan hadday si may beri soo noqon beri waad soo noqon may waa waxbaa si iga yarahe beli damba soo noqon xolo iyo lacag u arka bixinteed baa dhibaysa markaasoo kale nin waxaad tahay daalim mutacadi aa tahay xoolaha intaan maanta kuugu imaado odoo haya haddaad issiin weydo oo caawa tuuga dhacdo xoolahayga waan kugu leh ammaanay ahayd iyo antuubaa timid iyo ee shalay baama rabay maxadiisiin weyd tuugaba isumaanaa adaa tugada meesha ugu hayay aduu wagtayaar hor lama hayo ka soco wamataa alabaha maaliku lazimahu radu bian yukhaliya baynahu wa baynaha waa inuu isu baneeyo isaga soo qaadiyo ii keenaya laguma laha waa meesheedii ninka inugu yimaado fain akara hadduu dibdhiga seentii bilaa cudur cudurdaar la-aan ko aw awdacahaa ama wuxuu ammaan ugu dhiibay cinda gayrihi cid kale u dhiisii dhiibay bilaa safarin walaa daruuratin safar uu ahaayoo darteeda ugu dhiibayna ma jirin daruuro isaga duruuf la soo daristay oo ku qasastay meel kale inuu geeyana ma jirin aw khalaahaa ama wuxuu kusii dhexdaayey bimaalin lahu xoolo uu isagu leeyahay ama xoolahaagii baa ku dhexdartay oo akownkaagii baa lacagtii kula shurtay xoolahaagii bay daf isdhex yidhaahdeen aan la kala saari karin aw lilmuudici aydan ama ninkan ammaanada kuu dhiibtay xoolo kaloo uu lahaa kusii dhexdaysay bixaysu laa yatamayazu oo aan la kala saari karin aw istacmalahaa ama uba isticmaalo isagay ku baxday ammaanadii hay la yihi cagtu mariyey wuxuu yihi hadhow markuu yimaado dukaanku baad ka siina waxoogay adeegaagii lacagta adeeganaysa isaga darsa buu yihi aw akhrajahaa ama wuxuu ka saaray min alxirzi meeshii lagu ilaalinayey liyantafica bihaa inuu intifaacsado rabi u isticmaalo falam yantafic kuma intifaacin ma isticmaaline ama way ka lunteen waa laga xoogay khasnada ku jirtaa kasoo saartay oo magaalada wax kaga soo gadaad iskeli dhaxdaa lagaaga dhacay ammaanay ahayd ammaanada khasnadii lagalama bixin ogow adoo dantaada u wataa lagaa qaatay aw xafidahaa ama wuxuu ku xafdiyo geeyey fii duuni xirsiha iyadoo kale meeshii lagu ilaalin jiray meelaan ahayn ayuu dhigay gaarigiiba de magaalada meel intuu dhigay iskaga soo tegay ama lacagtii bu meesha bakaarka dharka la dhigu dhigay meesha meel lacageed miya intaa iyo wax lamiduu sameeyey aw qaala lahu lmaaliku ama ninkii lahaabaaba ku yihi ixfadha iigu ilaali fii hada xirzi nih meeshaa iyo maqalkaas ii geli bu xoolaa ku yihi ama qasmadaas ii geli fawadacahaa wuxuu geliyey fii duunahu mid ka hooseeya wahuwa xirzuhaa aydan isagoo isagana waa la dhigaa laakiin kanaa kasii aaminsan qasmadaa ii geli buu ku yihi markaasaad maqalka iyo aramaajada gelisay qaanada daminahaa wuu dandhabayaa intoo dhan tanu dambaysana de wuxuu ninku kaa dalbaday aad kaga qaaday wax ka hooseeyaad gelisay tacaddi wey inta kalena de shardigii ammaanada baad jebisay mar haddaad jebisayna waa xoolo adiga kuu maqan weeye haddii sidoodii loogu yimaadana wanaag haddii kalena xoolo adiga ku galay wey xoolaha saa darteed ammaanada markaad qaadaysaan ammaanada in la qaado way fududahay laakiin elinteedu ma sahlana saas darteed waxaadan ilaalin doonin marka horeba lama qaado walikulli minhumaa mid kastoo labadoodaa kamida ah. ninkii ammaanada dhiibtay iyo ninka loo dhiibtay xaq wuxuu u leeyahay alfasku inuu fasaha mataashaha markuu doono ninkii lahaana markuu doonuu ku iman karaayo sii ku dhihi karaa adigana markaad doontaad dhihi kartaa war waxaaga igahoo midkaad waad kabi kartaa waa caqdi la yihahdaa jaa-izu arafayn labada qofba waa xor mid walba markuu ka baxayo fain maata axaduhum midkood hadduu dhinto aw junna uu waasho aw miya calayhi miyir beeloo kooma iyo miyir la-aan galo infasakad caqdigii waa burayaa kan kale inuu dadkii kale u celiyo ninkii ammaanada hayaa dee ninkii kala dhinta ama waasho dadkiisi ku wareejiyaa waajiba haddii ninkii ammaanada hayay dhintana dadka dhaxalka lahaay markaaba inay celiyaan baa waajib iyo wixii lamida masaa'il saahibka ugu dambeeya labada masale ugu dambaysa midii waxaa weeye xoolihii hadday wax gaaraan ama la xalay waxaynu soo marray qaacide ah marba hadday qofka xoolahan gacanta ku haya yaddu amaanatin tahay wixii isqabqabsiga hadalkiisaa dhaar lagu kariya dariya makaati loo waayo wayadu lmuudaci ka ammaanada loo dhiibay gacantiisu ammaanatun wey wadeecada ninka haya gacantiisu gacan aamina wey xooluu hayana xoolo ammaanaa wey falqowlu hadalka la cuskanayo fii asli liidaaci in looga dhiibtay markii horeba ko aw fi raddi inuu celiyey laba aw italafi xoolihii inay dhinteen oo musiibo ku dhacday qowluhu ninkan ammaanada loo dhiibtay hadalkiisa wey ammaanaan kuu dhiibtay hadduu yidhahda maba aadan ii dhiiban markhaatina aan loo haynin waa la dhaarin waana lagu kala tegi haddii uu yidhaahdo waad ii dhiibtay laakiin nihiis waa kaadii timidan xoolahaagii ku siiyey markhaatina ma hayo isagaasaan la dhaalin albayinatu cala lmuddaci kuma dabaqanta ee maxa amaanaadkaa man kaanat yaduhu yadu amaanatin albayinatu cala lmuddaci walaa waad qirsan tahay ee waan celiyey markhaati keen la dhihi maayo waa yaduhu yadu amaanatin wey aw italafi wixii waa dhintay neefkii xoolaheen ku hayey waa dhintay ama gaarigii waa laxaday buu keenay hadalkiisaa la qaban biyamiinihi dhaar baa lagu dari sababtoo intan oo dhan ninku isagu wax kuma helaynina wuu tabarucayay ixsaan buu qofkan u samaynayay ixsaankiibaa yaraanaya haddii la yidhaahdo nin markhaati keen haddii kale xoolihii ammaanana waa laguu leeyahay ixsaankaa yaraanaya baabul ixsaanku inuusan xidhnin baa la rabaa adiguna marka horeba xoolahaaga ninkaad u dhiibanayso inaad ka fiirsataa lagaa rabaa haddii aad ku tiraado afkudablo xoolahan ihay haddaad tiraahdo dee dembigaana isgeliy iskhasaariye wey falow qaala hadduu yidhahdo maa awdactanii shay-an waxba iimaanan dhiiban aw radadtuhaa ilayka waan kuu soo celiyey aw talifat bilaa tafriiqin wixii wuxuu dhintay oo wax noqday anigoon anigu waxba dhiba samaynin sudiqa biyamiinihi dharta loogu rubay inta waxay fasiraysaa falqawlu qawlhuda muxuu saa kugu fasiraya masalada ugu dambaysa baablwadiica waxaa weeye wayushtaratu waxaa shardiga lafdun erey min almuudici ninka ammaanada dhiibanaya ammaanadaan kuu dhiibtay ihay inuu ku yidhaahdo baa shardiga kastawdactuka ammaanadaan kuu dhiibtay wastaxfadtuka alaabtan inaad i ilaalisaan kuugu dhiibtay walaa yushtarau lqabuul eray in lagu aqbalo shardi maaha bal yakfi lqabdu wixii inaad ka qaadaa ku filan waayo caqdigu mucaawado hadduusan ahayna wax kala iibsi waxbaa la fududeeyaa intaasi baabulwadiiciya ammaanaadkii weeye iyo sida haddii la isqabsada qaadi ahaan aad u kala xukumi lahayd baabulcaariyati iyadana waa cuquudii wax ixsaanka caariyadii ama tobal caaradii midaad waxaad qof ka soo qaadatay weeye oo intaad intifaacsato aada u celinayso saas darteed caariyadu xoolo aadan lahayn weeye oo caynteedana aada celinayso manfacadeedana lagu siinayo muddo go-an haddaba waxaan kala harin caariye ma noqdee hadiyad iyo hibuu noqdaa haddaan ku ihahda koobkan shaahaan ku caariyeeyey intifaacso ii soo celi keliga maada o oo shahay haddaan cabo maxaad kusoo noqon adiga haddaan cabo shahay maxaa kuusoo noqon gaarigan aan caariye kuu siiye soo qaado reer kusoo qaado safartaa ku gal hawshaa kusoo qabta kadib lai soo celi la gelay neefkan xoolahaa soo maal markuu caanaha ka guraanna ii soo celi la gelay gurigan iska deg muddo intaa leeg ama intaan kasoo noqonayo la gelay laakiin raashinkan aan ku caariye siiye cun maxaa soo noqonaya taas caariye lama yidhahda baabulhibaat wey caariye waxaa la yidhaahdaa waxaad intifaacsanayso asalkiisana soo celinayso oo asal manfaca leh baa la yidhaahdaa asalkiisu inuu noqonayo tasixu way asaxdaa yaa wax caariyeyn kara tasixu way asaxdaa caariyeyn min kulli jaa'izi tasarufi qof kastoo xoolihiisa inuu ku tasarufo loo ogolaa waxaan waa sadaqa nooc kamidahiyay ah, bixin ilmo sabiya xoola ma bixin karaa maya safiih ma bixin karaa maya majnuun unba ku caariyeyn karaa maya waa qof xoolihiisa iibin kara oo bixin kara in sadaqa la bixi kara waa inuu yahay waayo manfacuu kugu sadaqaysanaya maalikin waa inuu isagu leeyahay lilmanfacati manfacada manfacadan uu ku siinayo waa inuu isagu xaq leeyahay walow biijaaratin ijaaraba ha noqotee gaariga aan soo kiraystay iyo guriga aan kiraystay iska deg waa ku dhihi karaa ama iska seexa waa ku dhihi karaa ama ordoo dan kusoo qabsa waan ku dhihi karaa waayo manfacadiisa aan ku siinayo anaa iskale saa darteed min hada albaabi waxaan baabulijaaran kaga hadli doonaaye maalku waa laba cayn iyo manfaco wey mana kala dhacaan wixii aad milkigiisa leedahayna adaa caynta leh wixii aad kiraysatana manfacadiisaad leedahay gurigaad kiraysata lacagta waxaad ka bixisay ma lafahamisa manfacada deganaanshahaad lacag ka bixisa iyo kushaqaysiga deganaanshaha kushaqaysigana manfaco wey ka kaa iibiyey kusiiye lacagta kaa qaatayna manfacuu kaa iibiyey ee cayntii kaama iibinin baabul ijaara intaa ka badan kaga hadli doonaa qofka waa qof tasarufi kara laakiin xore uusan lahayn makuu caariyeyn karaa maya sax shaksi ahaan waa qof wax bixin kara laakiin xoogaan xoodiisii maaha ama manfacadan manfacadiisii maaha kuma siin kara marka wayajuuzu waxaa banaan icaaratu kulli maa yuntafacu bih wax kastoo la intifaacsanaya in la caariyeeyo maca baqaa'i caynihi isagoo cayntiisa ay soo harayso xilliga nabigana aad bay u jirtay calayhi salaatu wasalaam xoolahaaba la irmaanka la isa jiray nabiga ala sl neef xoolaha ninkii laba jeer irmaan usiiyo dad maala hal man isagoo neefkii oo dhan sadaqaystay buu la ajiriya ilaa nabiga ka suganta alay slat slaam bishari lafdin min axadihima midkood waa inuu eray ka soo baxo lagu garta heshiiska dhex maray wuxuu yahay warnihawi caaliye isii hadduu yidhaahdoo yidhaahda ho gaariga aan dan kusoo yar qabsado hadduu yidhaahda ho iyo hadduu ninkii oo calacalaya arko yihi war ho kan qaado kusoo danayso eray waa inuu dhex maraa si loo garta caqdiga dhex maray ma beecba ma ijaara ma caariya ma wadiiciya amaana si loo kala garta wixii waa inuu erey ku cabiraa wayantaficu intii markii saa laguu siiya marka wayantaficu qofkii wuu intifaacsanayaa caariyada bixasabi lidni hadba sida loo idnay ninkii xoolahan lahaa manfacaduu ku siiyey qadarkuu ku siiyey iyo shardiguu kugu siiyey baad ku intifaacsan hadduu ku yidhahdo gaarigan laakiin iyu magaalada wax kala bixi intifaacahu daakil almadiina wuu ku koobnaanaya gudaha bes hadduu ku yidhahdo warniyow gaarigan qaado kusoo shaqayso laakiin furihiisa qof kale ha iiga dhiibin darwal kale ha iiga dhiibin waxaa waajib kugu ah shardigii inanka ku xirnaa inaad ilaaliso qof kale uma dhiibi kari ima inaad usoo celiso ama isaga idan labaad ka qaadata mooyeen ama adigu kaxaysan waayo qof kale lama ogola hadduu ku yidhaahdo gaarigan qaado laakiin culays intaa ka badan ha iga saarin ilaa xadda culaysku kuu ogolaaday baad intifaacsan kartaa muddo hadduu kuu qabto muddadiin baad intifaacsan kartaa maanta hadduu ku yidhaahdo gaariga saaka qaadoo maqribka inta ka horeysa i soo maqribka inta ka horeysa keliyaa intifaacsan kartaa haddii maqrib la gaaro waa intifaacsan aad tidhaahdo baabulgasbi dhac baad geli nin aasiboo xoolaha soo dhacay baa marka istegi xaddii laguu idnay ee laguu ogolaaday wixii ka baxsanee samayso baabulgasbi wey adna aasin baa tahay wixii gaara xoolahaasoo dhanna waa dushaada yad iyo weynba wayantaficu wuxuu ku intifaacayaa bixasabi idni hadda sida loogu idnay fayafcalu wuxuu samaynayaa alma'duuna fiihi waxa loogu idnay aw milahu ama wax lamida aw duunahu ama wax ka sokeeya ilaa an yanhaahu inuu ka reebo can ilgayri waxaa uu idnay mooye wax kale kuma samayn kartid inuu ku dhaha maahan hadduu kuu ogolaado inaad reerkaaga ku qaadato ood maanta oo dhan reerka ku wad wadato reerkaagii meel dhigto hooyadaa iyo walaalahaana waad ku qaadi kartaa mushkilad ma laha waayo isaga wax weyn macnaa u samayn maysa asalku inay islaantaan iyo ilmahaagii maanta oo dhan gaariga saaraadaan iyo qayb kamida hooyada iyo walaalaha inay saaraadaan allaahuma inuu ku yidhaahdo maahane reerka iyo ilmaha cid aan ahayn igama saari karti marka hooyada iyo aabbaha toona ma saari karti haddii ku yidhahda reerkii ilmaha ku qaad inaad ilmaha iska dayso od islaanta un ku qaadana duunahu wey hadduu ku yidhaahda soddon qof ka badan ha iga saari labaatan qof haddaad saarto oo wey soddon un haddaad saartaan oo wey wixii isagii iyo lamid ah ama ka hooseeya waa lagu ogolyahay inuu isagu diido maane hadduu diido bixasabi idni baa raaca fain qaala hadduu yidhaahdo dhul buu ku siiye la beerto israc xintatan tamandii ku beerow ku yidhi jaaza shaciiru way banaan tahay laa cagsuhu ma banaana wuxuu ku leeyahay shaciirkiiyo xintadu xintadaa ka xoog badan dhulka iyo say wax uga ugala baxayso ilan waa taqaanaa marka la beero marka labaad dhulku sidii dihinaantii hore kale ma laha marka saddexaad hoos buu sii soconayaa labada melee lagu diray duunahudii buu ku tilmaamayaa hadday dhulka dihinaantiisii isticmaalkiisa kale xoog badan yihiin oo kii xoogga badnaa uu kuu ogolaado kan ka fudud waa ka beeran kartaa kii fududaa hadduu kuu ogolaadana ku ka xoog badan oo intaa ka badan dhiba dhulkuu geysanayo dhacaankiisii muudsanaya kuma samayn karti fain qaala hadduu yihahdo isra wax ka beera hadduu ku yidhahdo wa alaqa ereyga uu saa isaga yidhaahdo osan waxaad beeran lahayd kuu sheegin zaraca maa shaa wuxuu doon u beeranaya ayib dhulkii baa lagu siiyey beeruu ku yidhi waad beeratay waxaa halkaa ka horeeya od muhiim inaad ogaato caariyadu waa caqdun jaa طarafayn markii la rabaa laga noqon karaa isagana markuu rabuu ka noqon karaa adna markaad rabto gaarigii baan ku siiyey taniyo galabtay ahayd waan kula soo hadla duhurka isoo celi gaariga inaad soo celiso waajib wey waan ka noqon karaa adiguna duhurka inaad ka soo celiso waad yeeli kartaa caqdigii sidaa ahaa ee jaa-izu طarafeynka ahaa mararka qaarkood bay mushkilad imanaysaa mushkiladdii baa la keenay marka beer buu ku yihi beero waad beeratay iyadoo beertiiba la goosan bu dhiho dhulkaygii soo celi caqdigii waa farsare adna xoolaha kaa galay oo beer baa kaaga tabcan mal xal fain rajaca hadduu ka noqdo qabla waqti اxasaadi beertii xilligii la goosan lahaa ka hor buu ka noqday baqiya beertu way ku ooli ila اxasaadi horta beertan qasab ku gool laguguma laha beertu way ku ooli meesha ayib adiga isagii seed u macaamilaysaan marka dhulkiisa waktigii uu bilaashka kugu siiyey wuu dhammaaday dhulkiisi bilaashbaad ku haysan laakiin biujratin kira iska bixin in adina muطlaqan markii hore hadduu idan mutlaqa ku siiyoosan wakti kuu qaban wa bigayriha ujra la-aan baad ku deganaan in adina haddii uu ku ogolaaday fii mucayanin miro go-an oo fazaracahu uu beertay hadduusan miro kuu magacaabin adiga oo beero unul ku yiri waktina uusan ilaa waktigaasaan ku siiyey ku dhihin de waktiga inta laaban isagaa kuu idmayo beertaa qasab ku fujiyo soo wareeji lagu dhihi maayo laakiin ujratulmili muddadaa ilaa beerta aad ka goosato dhulkan oo kale maxaa lagu kirayaa waad iska bixin haddiise laakiin midhaha noocaasi hebela ka beera wuu ku yihi waxay keenaysaa maadaama uu nooc ku idmay ka beero ilaa aad ka goosato wy hadda waan ka noqdan yidhaahda warkiisa wa aniga maad ikhasaarinoo xoolahayga baabiin adaa ka beera iyo ilaa aan ka goosto gacantayda bay ku jira waan ka noqdayda adu markay dhammaato ad ka noqon kartaa waayo adaa kharashee dhib qoorti ii geliyey fain wain qaala hadduu yidhaahdo idris geeda ka tallaalo karsiga iyo zarciga zarci waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha marka la goosto geedkoodu la dumo sida beriiska iyo qamadida iyo gelayda iyo beeraheena caadiga ah zarci baa la yidhahdaa karsina waxaa la yidhahdaa geedaha waaweyn ama geedaha jiraya kolba midho laga goosanayo liintiidha cambihiidha babaygiidha mooskiidha timirtiidha cinabkiidha weli haakada waxyaabahan inta la beero qarihiidha midhihiina la goosanayo geedkiina jiraya oo marbadhalayana karsi baa la yidhaahdaa wain qaala idris geeda waaweynba ka tallaala hadduu ku yidhaahdo aw ibni ama guriba ka dhisu ku yidhi iska dhiso kadib buu rajaca ka noqday warya dhulka igu soo wareejiyo geedgeedkaagii guri gurigaaga ani ma aqaana waxbaa igu soo kordhay hawba ay qabsatee igu soo wareeji dhulkayga ama waa iskuba dhacdeen wax kalaa isugu dhacdeen haddaba dhulkayga soo celi buu ku yihi soo wareeji waa dhici kartaa fain kaana hadduu yahay sharata calayhi mid u shardiyey alqalca geedaha in la fujiyo iyo derbigaba qalac buu fujisanaya markuu ku siinayey hadduu ku yihi geeda waad ka beeran kartaa waadna ka dhisan kartaa laakiin guriga markaan u baahdo dhulka markaan u baahdo geedahaagana waa fujisan gedyahaagana iyo waa dunsan hadduu ku yihahdo saa isku ogeydeen geedkaan iyo gurigaaga meesha ka saar heshiiskii bay ahay muslimuuna calaa shuruuihim waye saasaad heshiisku hayana ka saar meesha wain lam yashrid shardi ma ahayn iska beeruu ku yidhi oo iska dhiso dhowna wuu ka noqday intana xooliyo kharash baa kaa galay maxaa la samayn adigaa khiyaar lagu siin wakhtaara almustaciiru qofkii tobol haystayna uu doorto alqalca inuu wixiisa fujisto qalca uu fursanaya adaa khiyaar leh wain lam yakhtar hadduusan dooranin u yidhahda haddaan fuji xaggeen geynayaa isagiina wuxuu ku leeyahay dhulkaygii maan rabaa adigina waxaad leeyahay de adu fujin maayo xoolaan iyo khasaaraan xaggeen geynayaa seed u kala baxaysaan sida soo socota falmuciiru ninkii dhulka caariyada u bixiyey bilkhiyaari khiyaar baa la siinaya laba mid kala doonaa laleeyahay bayna tabqiyatihi in gidaarkii iyo geedkiiba meesha ay kusii yaallaan biujratin meeshiina kira lagaa siiyo caqdigii ijaara loo bedelo saa ninkan loo khasaarinin idankaagu kusoo galaye caqdigii caariyada haddaad joojisay ijaaraan u bedelayna dhulkii baan kaa kiraysanaya biujrati milihi baadna igaga kirayn ee meeshaa doontaad qabsan maaha taa waa khiyaar wa bayna qalcihi wixii in lagaaga fujiyo wa damaani arshi maa naqasa wixii nuqsaan iyo khasaare soo gaadhay inuu bixiyo bilqalci fujinta adaa u idnaye inuu geedihiisii gurto derbigiisiina duunsado wixii khasaare ee yimaadana adigu aad kabto labada mid baad kala dooran ee ninkaan dhulkayga waan ku noqday ridoodaa ka baxa dhulkii waan la wareegiyo geedihii iyo dhismihii ama waxaadan kutusoo daldala qasaba ma jirto laba mid soo gal anu kharashkan waxaan u galay bidnika iga kiraa dhulkiga kiradaadaan kusiiyo ama waxayga waanfujisane khasaaraha soo gaaray adugu bix marka la qiimeeyo ee geedkii iyo dhagxantii iyo alaabtan haysta laga reebo inta kale igu shub gacanta waxaa la diidan yahay ama ninkan dhulkii oo dan weyn uu ka leeyahay inuu ka haysto wax ka weyn ba laga yaabo inuu eh, ka rabo ama ninkani intuu godgeliyo haddana khasaariyo see lafa lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan wy ayb walahu wuxuu leeyahay arujuuc inuu noqdo fi licaarati caariyaduu bixiyey mataa shaaca madoo markuu doono ilaa an yuciira inuu caariye u bixiyo ardan dhul lidabni aasiya qabl dhul buu yihi intii muddaa isaga aasta meydkiina guri baad lahayd barxo weyn buu lahaa reerku dagaal bay ku jireen cidday dooniba hala dagaalamaan waxaa la meydkii meelan geyna ma hayno inta la gaaraya meeshan isaga sii aasaa tiri dadkii meydkoodii bay ku aasteen meesha nabad baa dhacday waxaa tiri waryada kaalay meydkiina igala baxa gurigii dhulkayga waan dhisane ama beertaydii waan tabcane ama banaankayga dhulka waan iibsane kalay meydkiina iga gurtu yihi ninkii maxay samaynayaan dadkii u banaan fainahu laa yarjicu fiiha dhulkaa meydka lagu aasay kuma noqon karo maa lam yabla mayitu meydka aduusan baadiyoobi usan duugoobin meydkii ilaa lafihiisu ay tirtirmaan dhulkaa kuma noqon karto wailaa ihaanatan likaraamati lmayiti wey soo marka horeba meyd maadan siinin meydkaa markuu baadiyoobo intaad dhulkaaga xaaqxaaqato waad dhisan kartaa waadna beeran kartaa waadna iibsan kartaa masaailka waxaan ka hadalna waagi nafsulqubuur aan ka hadlayne qabrigu hadduu baaliyo qubuurta hadday baaliyowdo jibna waa laga dhigi karaa beer iyo guryana waa laga dhisan karaa yaa caddaynaya ahlulkhibra waxaan dadka yaqaanaa la weydiinaya muddadaas qubuurtan ku jirtay wax ma ka harayaa la faheli maya hadday dhahaan if iyo cagtaa la marin kuwa gaara hadday tahay soo ma aha iyada waaba la iska fogin waa la iska daadin banaanka la isaga daadin gaal qabrigii maa xurmale ku soo duulaysaba daa warkiisaga ayb wlcaariyatu masalada baabulcaariya masaailka ugu dambeeya wuxuu kusoo gebagabeeyey wlcaariyatu caariyadaad haysatay madmuuratun mar kastaba waa la dandhabayaa gacanteeda yadu amaanatin maaha caariyadiiyo ammaanadu waxbay ku kala duwan yihiin iyo wakaaladu caariyada iyo wakaalada waxaa ixsaan loo samaynayaa saaxibulmaali ninkaad ammaanada u hayso adiga culaysun baa ku saaran isagaad ixsaan u samaysay ninkaad xoolihiiyo wakiil uga taheedan mushaar ka qaadanin iyo jaaro ka qaadaninna adigun baba culaysku saaran yaho isagaad ixsaan u samaysay adoo ixsaan u samaynayay haddana damaanad bilaa sabab oo tafriiq in dusha lagaa saaro socon mayso ta kale waa cagsigeeda caariyadu adiga xoolaha hayshayey baa ixsaan lagu sameeyey oo intifaacsanaya xoolihii hadday wax noqdaan mar walba waa inaad dan dhowdaan inaan ixsaan kuu sameeyo xoolahaygii haddana xoolahaygii si fudud isaga dhintaan ma tacadiinaa iska tiraahdo waa tii kale cagsigeeda soomaa mar haddaad adigii ixsaan qof u samaynaysay asalku waa waa arafka aaminka sida inta ugu badan aamin noqon kara in waxba wiiisi dayacmin inaad noqoto wy mila dayni qof haddaad xoolo dayniso ixsaan baad u samaysan isagaa isaan ku samey adaa isaan usamey xoolahaagii ma dayacmaan ma dhumaan maya saasay shaaficiyadu leeyihiin ninka ixsaanka sameeyey baa mar walaba dhinaciisa wixiisi inuu badbaado la jiraa markii wakiilka iyo wadiicu ay ixsaanka samaynayeen asaasku wuxuu ahaa iyaga inuu qawlu qawluhum iyo baraa'atu dimmatihim bay ahayd say hadhow ixsaan u sameeyaan haddana markaan caariyada ku anaa ixsaan sameeyey asalka xoolahayga inaan helo wey adiga intifaacsanayeen haddana asalka aamin beri noqotay in dusha xaggaaga la mariyo waxay leeyihiin cidna caariye bixin mayso xoolahay caariye u bixi asalkana waa inaada ninka waxba ku dee xisaankaa dhammaanaya saas darteed waalcaariyatu caariyadu madmuunatun waa la dandhabayaa hadday dhimato hadday joogtana iyadaa la siinayaa hal xaala marka laga reebo wixii loo caariyeystay wixii ku gaadha de waa idankaagii weeye kumalihi dadka masalada waxay u daliishadeen laba labadaba caariyadu laba xaala midun bay noqon kartaa imaa iyadii inay joogto aada caariyeysatay waxaa la yidhaha caariyatun mu'addaatun baa la yidhahdaa iyadii baa la celinaya wa imaa wixii aad caariyeysatay inuu wax noqday qiimihiisi iyo kharashkiisii baad bixinaysaa garya ka mid waxaa weeye nabig alay slam safaan ibni umaya qalabtuuta dagaalo uu lahaa buu ka qaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yihi asban yaa muxamadu maxamedo may dhacaysaa bu markaasuu yihi la bal caariyatu madmuuna waan kaa caariyeysanay wixii gaarana annagaa dan dhabayna marna casan alay ala slaam si guud buu uhadlay oo wuxuu yihi azaciimu aaribu waalcaariyatu muaddaatu caariyadana waa la soo celinaya haddayna jirin tacadara araddu waladaawu daminahaa halkaas w alcaariyatu madmuunatun mar kastaba damaanadeedu dushay qof ka saarantah fain talifad hadday ku dhibato bigayri listicmaali isticmaalkii waxaan ahayn alma'duuni fiihi la idnay walow bigayri tafriiqin xadgudub la-aan ba ha noqotee daminahaa waa dandhabayaa biqiimatihaa qiimaheedii yowma talafi maalinka dhimata haddaad gaari caariyeysato ood caawa baakinkii ammaankaha aada geliso oo tuugo jabsatoy dhacdo ninka gaarihiisa waa kugu leeyahy ammaanadii baabulamaana maaha xolaha waa dhexe haddaad neef irmaansato oo isagoo kuu irmaanahoo kuu foofay ama xerada kuu jooga caawa libaax qac ka siiyo neefkiisii waa dandhabi walow bigayri tafriiqi laakiin hadduu wax ku gaadho isticmaalkuu ku idmay maa tarataba alىa ma'duunin falaysa bimadmuunin bay qaacidada fiqigu leedahay wax sharci wax laysu idnay idankii laftiisii lama dandhabo wuxuu ku yidhi gaarigan orodoo soo intifacso waa soo intifacsatay gaariga birihiisa iyo isticmaalkiisa waxbaa noqonaya iniyo gaari intaa la isticmaalay wuu ku siiyey wuxuu ku yidhi orod mandheera iyo mombaaso ugu safar waad ku safartay taayirkiibaa soo yar dhammaaday deena safar dheer ku galee taayirkii ii bedel gar uma inaan ku safro taayirka ku socda ad ii siisay soo ma ha ku socodkii wixii ku gaadhay gubadi siciibaad maal ii siisay maalitaankii la maalayey naasihii la tuujinayey xadgudgulaan wax ku noqdeen in la maalo naasaha la tuujiyo caano laga jiido aan ku tala marka wixii shaqadii iyo intifaacii lagu idmay dhulkii baan beera ku yidhi beer marka la beertaay ugubkii hore uu ka dhammaadaa niyadda beerta dhulka ugubnimadiisii waxbaa iska dhimaye hadee kharashkii waxoogay asmidada iyo lagu bacrimin lahaa keen xaq ma laha de waaas inaan yeelo waaba adiisiisii soo maahayn miyaan kaa kerays waan kaa keraysan lahaa saa hadday tahay taa xaquma laha laakiin cayntii aad soo celin lahayd haddii taraf iyo wax ku yimaado mar walba dushaada waay marka waxyaaba caaliyada loo qaaday inta wa ufudud dugaare kaa qaato oo halkaa uu shil qoorta ugeliyo wuxuu kuleeyahay daniya waxaan aniguma talageline wax iga awood badan baa dhacay buu kuleeyahay war aniga awooddaada badan ma haqaanee gariga shilka adagsooma waa laga gardaraa gardaraar waay gama ninkaa gardaraa adiga ka dhexaysaa gariga iyo qamqiimihiisa halkaa dhig haddii maxkamadda lagu keeno toos baan kugu xukumaynaa iska bixi baa lagu leeya fain talifat hadday ku dhimatay bilisticmaali lma'duuni fiihi isticmaalkii loo idnay lam yadman damaani maayo dhar baad isiisoo caariyeysay waan soo xirtay oo waxaad tiri saddex bilood iska hayso ama ilaa aan kaasoo doontahay lix bilood baan dharkii qabay waa duugoobay soomaa dani darki intaan haysatay dugu duugoobey ee xedhay ma dhihino ani maxaan kaaga qaatay miday boorsa igu jiraan maya inaa xirtaan kaaga qaatay de waanin xiranayay kuu duugoobay ima dhihi karti inaan calabkiisa iyo lafdihiisa kuu soo celiy aan iga wahaakada wa ma'unatu raddi ayib in la soo celiyay noqotay kharash bay u baahatay celintii yaa kharashkaa laga rabaa wa ma'unatu raddi celinta kharashkeedu cala almustaciiri qofkii caariyada haystee ku intifaacayey baa laga doonayaa walaysa lahu masaladaa kale hore inaad gaarigii iga qaadato waad intifaacsato marka la celinayo shidaalkiisii iyo darawalka soo kaxayn lahaa kharashkiisii iska bixi tiraahdaay gar maaha way ixsaankii o dhan baa dhammaanay oo ma gaarigii iyo lacag baan suuqaa daraa iyadana xaqumari walaysa lahu ma banaana an yuciira inuu caariye usii bixiyo hebel alaabtan ka soo qaadatay adna hebel inaad sii siisa biduuni idnihi lama ogola waa dembi xaaraan wey haddaad samayso min baab ilkasbi wey baabkii dhaca iyo boobka iyo burcadnimada geli markaas caawa ku dina subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilah ila anta astaqfiruka wa ilayk